bsmi اllahi الرحman الرaحيim alxamdu لilaahi rab العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وsaxbihi أجmaعiin allahuma اnfacna ma callamtna وcallimna ma yanfacuna wزidna cilma qala الإimam abuالxusein muslim bn xajaaj bn muslim الqushayri naysaburi raximah اllah taعalى xadaثanii زuhayr bn xrb ومxamed bn cabd الlahi bn numayr fii baabi اlxahi calى الnafqة watabshiiri lmunfiqi bilkhalafi watabshiiri اlmunfiqi biاlkhalafi alxahu boorin lagu boorinaayo oo lagu tirtirsinaayo oo la jeclaysiinaayo cala nafaqa waxbixinta wa tabshiiri اlmunfiqi qofka wax bixiye wax nafaqeeyana waxaa loogu bishaaraynayaa bilkhalafi bedel bedel wanaagsan oo in xoolihiisana ilaahay u barakayni aakharana sadaqadaa uu bixiyey ee alla dartii uu bixiyey in ajir uu ka helaayo mudaacaf ah oo man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha weeyaan oo toban laab iyo laalaabyo ilaahay inuu garanayo qofkuu rabo sii ziyaadinaya subxaanah wa tacaala ayuu ka helayaa marka qofka wax uu xoolihiisii uu jeclaa kaga maarmo ayaa loo sheegay oo adduunyadii ou barako iyo khayr ku heli iyo aakharadii oo uu maalin u baahan yahay uu xoolihiisii oga horreeyo ka helayo isagoo ajir iyo xasanaad badan laga dhigay qala raximah اllah xadaanii zuhayr bnu xarbi wmuxamed bn cabdillaahi bni numayr qaala waxay yidhahdeen xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can abi zinaad cabdullaahi bnu dakwaan can acraj cabdiraxmaan ibni hurmuz ilmadani abu muxamed can abi hurayrata raimah radia allahu canhu abi hurayrata dawsi yabluqu bihi nabiya nabiga ayuu gaadhsiiyey xadiid kale oo marfuuc ila nabiy nabigaa loo kor yeelay oo alxadiidu almarfuucu xukman yaa la yidhahdaa yabluqu bihi iyo yarmiihi iyo yarwiihi iyo riwaayatan iyo rafacahu iyo qaala wuxuu yidhi abu hurayra <clears throat> qaala nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi waa xadiiث اlqudsi weeye xadiiulilaahina waa la dhahaa xadiiu rabbaanina waa la yihahdaa maa yarwiihi rasuulu calayhi salaam can rabbihi buu ka warinaya qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi yabna aadam ibnu aadanow wax allaal wuxuu aadan dhalay oo farciisa oo dhan baa ibnu aadam la dhahaa ee owlaadu sulbi keliya maaha ina aadan qof allaala qofkii ku nasbasheed basharkoo dhan baa yaa loola jeedaa anfiq wax bixi oo wax nafaqee unfiq waan nafaqaynayaa calayka korkaadee anigana nafaqadii baan korkaada ku shubayaa anfiq nafaqeeya wax ka bixi unfiq calayka annaga korkaadaan ku nafaqaynay waa llaahi subxaana wa tacala laa yukhlifu llahu almiicaad wacdi iyo jabooh iyo ballan ilaahay uu leeyahay weeyaan qofkii wax bixiya ha ku bishaaraysto biwacdi illaahi saadiq wacdigaa ilaahay runta ah ee ilaahay uu ballan qaaday ku bishaaraysto in loo badel yeelayo oo ilaahay uu nafaqayni oo ilahay barakayn subxaana wa tacaala laakiin iimaan bay u baahan tahay iyo yaqiin iyo inaad ku qanacdood ku raadli noqotoood rumaysan tahay arrintaas iyada wa qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi yamiinullah ilaahay yamiintiisa mal'aa weye mid buuxda yamiinullah ilaahay midigtiisa wa kiltaa yadayhi yamiin ilaahay labadiisa yadba waa yamiin waa khilaafka uu makhluuqa khilaafsan yahay sifadiisuna waa sifaatulkamaal wax naqsiga ah kuma jirto sideennoo kale bidix iyo midig baan kala leenahayoo ay kala xoog kala xoog badanoo kala hanaan fiican laakiin ilaahay sifaadkiisa dhammaan waa kamaal wax allaal wixii sifo oo alla uu isku tilmaamay nabigiisa calayhi salaatu wasalaam oo aclamu nnaasi birabbih axadka rabbi ugu yaqaanana waa nebi moxamed calayhi salaam uu tilmaantu alle ku sheegay inaan qaadanno weeyaan oo aan say tahay u qaadanno maxaa yeelay asalka waxaa weeye alfaadda iyo kelimaadku xaqiiqadooda in lagu wado weeyaanoo la aadin majaaz iyo ta'wiilaad iyo aan la aadin ta'wiil lama ahe taxriif weeyaan in lafdigii nabowigahaa laga leexdo waa taxriif yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi bay noqonoo ma bannaana mar walbana waxaa la rabaa inaad qalbiga ku hayso in ilaahay sifaadkiisa uunan khalqigiisa shabahaynin adoo arka aayadda qur-aanka oo ah laysa ka milihi shay ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala falaa tadribu lilahi alamhaal inaa ilaahay amhaal iyo tusaale iyo shabiih iyo wax u eg uusan jirin dhinaca kalena in ilaahay loo loo sallimo oo loo sugo wixii uu naftiisaba ku sugay ama uu u sugay nabigana calayhi salaatu wasalaam uu alla ku tilmaamay subxaanah yamiinullaahi ilaahay yamiintiisu mal'aa way buuxdaa wa qaala ibnu numayr wuxuu yidhi asagu moxamed bin cabdillaah mal'aanun way buuxdaa saxaa'un mid shubaysa weeyaan saxaa yacnii waa fayaad way shubmaysaa asax waxaa la dhahaa asabbu daa'im wax aan kala go' lahayn oo bixin ah waagaa baryaaya meeqa khalqi yaa nafaqe iyo barwaaqo ku nool oo ilaahay hawadiisii ku nool oo neefsanaya oo irsaaqadii dhulka uga soo saaray cunaaya oo nicmadii ilaahay ee kala duwaneed ku dhex jira laga bilaabo maalintuu koonkan abuuray ilaa iyo maanta intaasuu alla bixinayaa wakhtiguu doonuuna sii bixin saxaa'un mid shubmaysa weeyaanoo laa yaqiiduhaa ma nusqaamiyo shay-un wax nusqaamiyana ma jirto alleyla habeenkii wa nahaara maalintii waxuu bixinaya ilaahi subxana wa tacaala habeeniya maalin laa yaqiiduha shayun alleylu wanahaaru haddaad tirahdo ogodana waa la wariya iyadana habeeniya maalin wuxuu bixinaya ilaahay ma nusqaaminayaan ma nusqaaminayaan oo kamaal weeye waa dhammaystiran yahay waa hani subxaana wa tacaala bal yadaahu mabsuudataani yunfiqu kayfa yashaa suu rabuu ilaahay wax u bixiyaa gacmihiisa waa fidsan yihiin nicamtaa faraha badan qof mutaysta iyo ku aan ninba uu siinaayo gacantiisay ku jirtaa ilaa maalintuu bixiyey bilowa ilaa maantana intaasi wax ka nusqaamay oo ka barbay oo ka yaraaday ma jirto ilaahi subxaanaه wa tacaala qaala waxadaanaa muxamed bnu raafic qaala xadaanaa cabdالraزaaq bnu hamaam qaala xadaanaa macmar bnu raashidin can hamaam bni munabihin akhii wahb bnu munabih wahb bnu munabih walaalkiis qaala hada ma xadaanaa abu hurayra can rasuuli اllaahi buu ka wariyey sala اllah alيه wasalam fadakara axaadiiثa buu sheegay minha waxaa ka mida waqaala abu hurayre wuxuu yidhi qaala rasuulu llah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha qaala lii ilaahay baa wuxuu igu yidhi anfiq bixi unfiq calayka waan ku nafaqayna ka baqin adiga bixi anigana waa bedelkii iyo wax ka khayr badan baan ku siin aakharana waay kaaga horraysaa wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi yamiinullaahi ilaahay gacantiisa midigtiisa mal'aatii buuxdo weeyaan laa yaqiiduhaa wax nusqaaminaya ma jirto saxaa'u leyla wanahaara habeen iyo maalinba way shumaysaa ara'aytum waxaad ka warantaan ood fiirisaan maa anfaqa wuxuu ilaahay bixiyey subxaanahu wa tacaala ou nafaqeeyey mundu khalaqa asamaa'a waalarda samada iyo ardada maalintuu ilaahay abuuray ka soo bilowwe intaas wuxuu alla bixinayay oo nafaqaynayay fa inuu lam yaqid ma nusqaaminin kama nusqaamin maa fii yamiinih midigtiisa wuxuu ku jira waxba kama nusqaamin qaala wa carshuhu ilaahay carshigiisuna cala almaai biyo korkood buu yahay carshiga ilaahay subxaana wa tacala fowqa almaa biyo korkood buu ahaaday carshiga ayaa ka koreeya wax walba oo makhluuqa wallahu fowqa alcarshi istawaa calayhi istiwaaan yaliiqu bijalaalih isagoo ilaahay subxaana wa tacala halkaa ku sugnaaday oo istawe isaga uu garanayo u cunamo wey subxaana intaas haddana khalqigiisa iyo waxuu abuuro dhanba ayna ka qarsooneen quraanjo yar oo habeen mugdi ah socota kama qarsoona maqalkeeda iyo araggeeda iyo risqigeeda iyo masruufkeeda intaba ilahay waxba kama qarsoon halkaasuu ka masruufaya oo ka bixinaya awooddiisaa wax walbaba ixaataysay iyo cilmigiisa subxaanah wamaa min daabbatin fi اlardi ila cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wa wey wax walbaba ilahay baa subxaanahu wa tacala irsaaqad siinaya wakaayi min daabatin laa taxmilu risqaha allahu yarzuquha waiyaakum wayaclamu mustaqaraha mustawdacaha wa biyadihi lukhraa gacanta kalena alqabdu baa ahaaday qabasho koonkii buu ku hayaa makhluuqii buu yarfacu wuxuu rabo kor u qaadi wayakfidu wuxuu doonana hoos buu dhigayaa miisaankii caadiilkaha wuxuu rabo ilahay kor u qaadi wuxuu rabana hoos buu u dhigayaa subxaanah baabu wuxuu ku saabsan yahay fadlu nafaqa nafaqada fadliga ku sugan cala alciyaali carruurta la nafaqeeyo ciyaalka waxaa loola jeedaa qofka waxa uu mas-uulka ka yahay caruurtiisii iyo xaasaskiisii iyo wixii uu xilkeeda iyo mas-uuliyaddooda u hayo in la nafaqeeyo walmamluuki iyo addoommaha la leeyahay wa imu man wa imun minman dayacahum qofka dayaca oo nafaqadoodii iyo masruufkoodii ka gaabiya asagoo heli kara qofkaa dembiilo wey oo xabasa nafaqatuhum nafaqadoodii ka xabisa canhum xaggooda qofka asaga waa qof dembiilaah oo dembi ilaahay ka galay waana la weydiinaya xadaanaa abu rabiic الzahraani qaal waqutayba bnu saciid kilaahumaa can xamaad bni zaydin qaala aburabiic xadaanaa xamaadu xadaanaa ayuub can abi qilaabata can abi asma can hawbaan mowlaa rasuuli illaahi qaal qaala rasuulu اllahi sala اllah alay slam wuxuu yidhi afdalu diinaarin diinaar waa lacagta dahabka ah meeshaan dirham la dhihi fidada shilin ahaan weeye afdalu diinaar diinaar waxaa ugu fadli badan yunfiquhu rajulu ninka uu nafaqeeyo wax uu qofka ama ninka uu bixiyo waxaa ugu khayr badan ugu fadli badan diinaarun shilin yunfiquhu uu ku bixinayo calaa ciyaalihi carruurtiisa caruurtiisa uu sinayo oo reerkiisa ku biilayo waa biilkii waajibkahaa ee masruufkahaa ee laasimka ku ahaa haddana markii la fiiriyo waxa la bixiyo isagaa ugu fadli badan waxaa uga lanbixiy asaga u fadli badan wa diinaarun shilin yunfiquhu uu nafaqayna rajulu ninku calaa daabatihi daabadiisa fii sabiili illah hadduu leeyahay daabad faras iyo waxsaas oo kale ah oo ugu talagalay inuu ku jihaado diinta ilaahay ka kor yeelo wixii uu ku nafaqaynaya uu siinayaa ugu fadli badan wa diinaarun baa ku xiga shilin yunfiquhu uu ku bixinaya calaa asxaabihi asxaabtiisa la socota fii sabiili illaahi jidka ilaahay kula jirtee difaaca diinta garabka oogu ah wuxuu siiya haddana ugu fadli badan qaala abu qilaaba wuxuu yidhi wabada'a bilciyaal haddii laga hadlaayo waxaa ugu fadli badan oo nafaqoo la bixiyo nabiga wuxuu ku bilaabay caruurta wax lagu bixiyo uma qaala abu qilaaba wuxuu yidhi waayu ayu rajulin ninkeebaa acdamu ka weyn ajran ajr min rajulin nin yunfiqu nafaqayn calaa ciyaalin caruur sikaarin yaryaroo yucifuhum uu dhowraayo su'aasha iyo dawarsiga uu ka dhowri hadday guur noqotana uu cifadoodii iyo cirdigoodii uu dhowri oo uu xalaal iyo guul xalaala uu ku xifdinoo ku dhowri yaa ka fiican aw mase yanfacuhum uu anfici yanfacuhum ullah ilaahay uu ku anfacayo bihi sababtiis wa yuqniihim ilaahay sababtiis uu maaragtay isaga sababtiis uu ilaahay ku deeqaayo oo wixii isaga maaragtay uu la imaaday sababta ilaahayna subxaanahu wa tacaala awooddiisa iyo mashiyadiisa iyo qudradiisa ku hoos jiray ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku siinayaa carruurtii inay anfacmaan oo ay ka faa'idaystaan hinaa iyo deeqtoonna ay helaan hadalka waa tacliiq wey abuqilaaba radia allaahu canhu xadiidkaasu ayuu ka hadlaya oo noo faahfaahinaya waxa ka fiican muxuu yahay ah, ilmahaada ood wax siisato nafaqaysato biisho masruufto u guuriso wax ka fiican ma laha saasuu leehay waxaa dhici karta meelahan oo kale dadka inay soo gasho waxa la yidhahda talbiisu ibliis talbiisu ibliis oo waxa uu ciddiisa iyo reerkiisa ku bixinayo uunan u arkinba sadaqa inay tahay iyo nafaqa inay tahay iyo ajir iyo hawaab in laga heli kadib deena lagaba yaabo inuu is yidhaahdo meelaha khayrka iyo wanaagga ee ajirka faraha badan laga helo haddii wax lagu bixiyo la doono reerkiisina uu ka gaabiyo asagoo ajir raadis ay ka tahay shaydaanka fiiri suu u luganaya qofka suu u luganaya fiiri ciddaada ka soo qabo deedna meel kale oo ka khayr badan oo ka fadli badan ku bixi inuu isleeyahay haddii ciddiisa iyo reerkiisa ku qanacsan yihiin oo sida abuubakar iyo reerkiisa oo kale ay yihiin hal marxalo iyo xaalad iyo waaqicatulcayn iyo xaalad markaa taagan oo abaabul iyo gurmad ah reerkii wixii intuu ka soo qaado wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa wax dhibaato ah ma laha laakiin asalka marka laga hadlaayo nafaqada waxaa ugu fiican ciddaada ku fillo oo reerkaada ka meelkeen sadaqada weyn bay kuu tahay wixii dheeraada oo fadlo oo ziyaada ah markaas ku bixi duruqda khayrka ee kalee faraha badan intaasoo laisku dara ajir iyo hawaab weeyaan sacad bin waqaas buu nabiga ku leeyahay sacadow ma nafaqaysid nafaqo tabtaqii bihi wajha allaahi ilaa ujirta biha ajir bal xataa maa tajcalu fii imra'atika islaamtaada waxaad afka u gelinaysaa xataa sadaqa iyo ajir bay kuu noqonaysaa haddaad alla dartii oola jeedo marka waxyaalaha xuquuqda ahe eh lagugu leeyahay iyadoo waajib ay kugu tahaybo haddana ajir mudaacaf oo ka ajir badan waxyaalaha kale ayay kuu noqonaysaa ha u malaynin inaad weligaaba wax sadaqaysanin ciddaadii haddaad soo busruuftay oo biil saaka oga soo tagtay oo waxaad haaban kartay adaad u dhigtay sadaqadaa subaxdaasi waa bixisay wixii kaleoo dheeraadan aday kuu roon tahay musaabaqatun ila alkhayraat in khayrka loo degdego oo duruqda khayrka aan laga gaabinin oo waxaad ku sii darsan karto kusii socon karto aad dadka la tartanto waa wax adiga kuu fiican oo kuu taalla oo wanaag ku ah laakiin sadaqada reerka waxaad ku bixinaysa ajir iyo hawaabay kuu tahaye qalbigaada ha ku xasilo arrintaana saa ku ogo wey waxadaana abubakr bin abi shayba yani waxaa dhici karta mararka qaar in qofka reerkiisa oo iskaba baahanba wixii yaraa inuu meelo kale ku bixiyo oo dhinaca kalena deeqsi ku yahay xagga reerkina uu ku yahay qof iriirigeliye ciddii ciriirigeliyey oo noloshoodii iyo biilkoodii iyo masruufkoodii uu xaalad culus ay iskaga jiraan ama gogashooda ahaatayaa ama gasiinkooda ahaatayaa ama guryahooda ahaatayaa ama noloshooda ahaataya waxbarashadooda ahaataya arrimahaas oo iska badcamcamsan oo iska daciifsan haddana dhinaca kale markii la wax la sheegay qofka u horreeya gacanta taagi inuu noqdo oo dhinaca ku firfircoon yahay ayaa laga yaabaa reerkiina uu dhinaca ka yahay oo duruuf daran ay hayso arrintaa marka sax maaha qofka kariimka ah ee khiyaartaa waa qofka xagga ciddiisa iyo reerkiisa kusoo ka soo hagaaga wixii kalood markaa aad mujtamacaa kale iyo ummaddaa kale aad ku ku dari karto ood ka qayb qaadan kartana hadda iyadana waa xuquuq laisku leeyahayoo xaqu waa kala horeeya alawal falawal wey marka masaladan waa masalada culammadu ay dhahaan tartiibu alawaliyaat tartiibu alawaliyaat haddii idaa tacadat ilmasaalix masaalixdu hadday hadday badan tahay oo maslaxadan iyo maslaxadan iyo maslaxadan ay jirto ka u muhiimsan baad ku bilaabi ka u muhiimsan yaad ku bilaabi kadib baa haddana alaham falmuhim say u kala horreeyaan baad ku wadaysaa saasay ku socon qaala xadaana xadaana abubakr bin abi shayba wazuhayr binu xarbi wa abu kurayb walafdu liabi quraybin qaluu xadaana wakiic can sufyaan can musaaxi bni zufari can mujaahidin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi diinaarun shilin anfaqtahu aad ku bixiso fii sabiili illahi waddada ilaahi nafaqada waa waxala baahiyada markaas wa diinaarun diinaar anfaqtahu fii raqaba addoon aad ku xorayso ood ku bixiso ama aad ku masruufto wa diinaarun diinaar iyo shilin tasadaqta bihi aad ku sadaqaysato calaa miskiinin miskiin baahan wa diinaarun iyo shilin anfaqta waad ku bixisa calaa ahlika reerkaada acdamuhaa intaa lasoo sheega ka ugu weyn ajran ajr aladii waa diinaarka iyo shilinka anfaqta waad ku bixisa calaa ahlika reerkaada kaad reerka kusiisay baa ugu fadli badan ayuu nabiga sala allah alay wasalam xataa fii sabiili illahi iyo jihaad fii sabiili illahi baa la yidhi waxaa ka fadli badan alladii anfaqtahu calaa ahlika reerkaadaad ku nafaqaysa dhinaca marka iyaduna shaydaanku waa wax labagaddoon badan oo hadba dhinac kaaga imaane ayaduna dhinac kalu kaaga imaan karaa inaad tidhahdo ani reerkaygaa nafaqeeyaayo wixii kale ee ummadda islaamka ay kaaga baahneed aad iyadana ka gaabsato oo halkaa bakayl bakayl uu wada ka dhigto iyo madkhal oo ka dhigto ah, marka halkaasi waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan alawal falawalow salaadda faradkaa tuko sunnadana raaci inaad tidhahdo faradun baan tukanaya de dadku waad ka hadhay haddii xataa janno gasho darajaad weeye jannadu jannadu waa darajaad marka xuquuqda unbaa laga hadlayaa siday u kala muhiimsan yihiin ee waxaasoo khayr ah waxay sugayaan dadka islaamka ah inay ka qayb qaataan wanaagooda iyo ajirkooda iyo hawaabkoodana ay kordhistaan xadaanaa saciid bn muxamed aljarmi qaala xadaanaa cabduraxmaan ibn cabdilmalik ibn abjar ilkinaani can abiihi can dalxa bni musarifin can khaydamata qaal kuna juluusan maca cabdilaahi bni camr cabdulaahi bni camr bnu caas ibnu waa'il sahmiy radia allaahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi axad alcabaadilati alarbaca radia allahu canhu wuxuu ka mid ahaa min zuhaadi الصaxaaba wa akarihim daaca dadka ugu daaca badan buu ka mid ahaa saxaabada waxaa laga fujin waayey soon badan iyo salaad badan iyo qira'atulqur'aan badan ilaa nabiga calayh salaam markii dambe uu gurigiisa ugu yimaado oo u yidhaha war arrimahaas xuquuq kalaa jirtee salaadda tartiibso soonkana tartiibso qur-aankana saddex beri ka yar ha ku dhammayna ugu yaraan saddex beri ninkaas saxaabiga qiimaha badan baan la fadhinay buu leeyahy id jaahu qahramaanu lahu waxaa u yimid qahramaan khaadim lahu asaga khaadimkiisi baa u yimid khasaanadda iyo raashinkii iyo alaabta u hayey ninkii xoolaha u hayey ee cuntada iyo khasnadda u hayay yaa u yimid qahramaanku waa lafdi cajami ah laakiin mucaraba ah. alfaad cajami ah jirta oo asalkooda aan carabi ahayn laakiin karat listicmaal isticmaalkoodaoo badan oo dadku soo marmaray marka dambe si carabi bay iska noqdeen carabi bay iska noqdeenoo waa laiskaga dhawaaqi marka qahramaanku waa khaadim wey luqa alfarisiya fadakhala waa soo galay ninka asaga ahe khaadimka cabdullaahi bin camar ahaa fa qaala cabdullaahi baa ku yidhi aactayta araqiiqa addoommihii ma siisay quutoo masruufkoodii iyo biilkoodii qaala wuxuu yidhi laa maya qaala faintaliq orod tag faacdihim orod sii buu yidhi ha ka gaabinin xilligii markii la gaaro nafaqada iyo biilka waa inaan laga gaabo adoo heli kara ha sugin qaala qaala rasuulu ullah nabiga calayi salaam wuxuu yidhi kafaa bilmari qofka waxaa ugu filan iman dembi waxaa ugu filan wax kalaba hadduunan samaynin oo intan keliya uu samey waxaa dembi ugu filan an yaxbisa inuu xanibo ka gaabiyo daahiyo caman qof inuu ka gaabiyo yamliku quutah quudkiisa uu mulkinayo dadka quudkooda uu mulkinayo quudkaas iyo nafaqaduna waxaa loola jeedaa maanta cunto la cuna keliya maaha waxaa soo gelaya almaakal waalmashrab waalmalbas waalmaskan intaba way soo geli wax la cuno wax la cabbo meel la saaxdo wax la xidho intaba way soo gelaysaan ama yamliku quuta qofka aad quudkiisa iyo masruufkiisa mulkinayso ood mas-uulka ka aheed oo aad xabisto ood ka gaabiso qofka intaasaa dembiga ugu filan buu yidhi nabiga sala allahu aleyh waaalih wasalam haddii lala imaadana ajirka ugu weyn weeyaan buu nabiga wax la bixiyo ugu ajir badan marka marka waxa waa labadii dhinac weeye labadii dhinac weeyaan oo waa salbi iyo iijaab haddii aad la imaato ood nafaqaysana intii sadaqa la soo tariya lambarka koowaad waxaa ah nafaqada reerka haddii wax laga gaabiyo oo khayraad laga gaabiyana khayraad laga gaabiyo waxaa ugu dambi badan midka reerka iyo nafaqada ku saabsan baabu libtidaa'i fi nafaqa in lagu bilaabo nafaqada iyo masruufka binafsi nafta qofka naftiisa inuu ku bilaabo ibda binafsikaba soo basoororta uma ahlii reerkiisa uma alqaraaba qaraabadiisa sidaasay u kala horeeyaan xadaana qutayba binu saciidin qaal xadaanaa ley xadaanaa muxamed binu rumxin akhbarana leyf ayuu ku leehay oo midka hore layun intuu ku yidhi kakalna algeliye alleyt ku yidhi marka macrifatu bacda nakira caynulula waayo de macrifatimaada nakira gadaasheed tii hore uwe ahbaranaa leyt baa noo warrame can abi zubayr can jaabir bni cabdillaahi qaal actaqa rajulu nin baa xoreeyey min bani cudrata reer bani cudraah cabdan addoon buu xoreeyey lahu asaga uu lahaa can duburin gadaal mudabbar baa la dhahaa almudabar waxaa weeye inaa uu sayidku yidhahdo addoonkiisii adigu wuxuu ku leeyahay anta xorun bacda mowti haddaad dhinto markaad dhinta kadib baad xor tahay nooc lagu xoreeyay ka mid ahayd addoommaha xornimo lagu siiyo addoonka marka waxa uu sugayaa sayidka dhimashadiisa maalintuu dhinto xor buu noqon laakiin wuxuu ku xoroobi uluulmaal isagii iyo umulwaladada way iskhilaafsan yihiin umulwaladada waa sayidka addoonta uu lahaayee uu awlaada u dhashay ayadu markuu ninkii dhinto sayidkeeda ahaa ra'sumaal bay ka xoroobi la fiirin maayo ulu iyo wax ma soo hareen xoolo kaliya la fiirin maayo horay ka xoroobaysaa laakiin mudabarka markii wasiyadii iyo dardaarki laga hadlaayo uluulmaal uluulmaal unbaa la ogolyaha wasiyada marka saddex meeloo maal meel hadduu noqdo xoolihii ka noqdo xor buu noqon haddii kala actaqa maa actaq intaba ku soo hagaagtaybu ka xoroobi waxaa bannaan marka in la iibsan dib loogu noqon karo ninkii sayidkaa markaad dhinta xor baa tahay buu yidhi waxaa la qumanaatay dan baa soo gashay inuu iska gato waa gadan karaa saasay qabaan culummada qaarna waa diidan yihin lakiin xadiidkan shaaficiyada qaba cabdalmudabar in la iibsan karo kanaana markaa daliil ah oo xujo ah oo ku cad xadiikan uj daliil u ah fabalaqa dalika rasuul allah warkii baa nabiga gaaray calayhi salaam ninkii hebel ahaa xooloo dhan addoonkuu ka lahaa wuxuu yidhi markaa dhinto xar baa tahay faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam isagii buu u yeehay alaka maalun hayru alaka maalun xoolo ma leedahay hayruhu addoonkaa aan ka ahayn faqala wuxuu yidhi laa maya addoonkaasa xoolo ka lahaa addoonkaasna mucallaq dhimashadeeduu sugayaa ma iibsan karo dhimashadeeda markaan dhinto inta kale ii khaadin faqaala nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi man yashtariihi minii addoonkiiba wuu ka wareejiyey rasuulka calayh isalaatu wasalaam ninkii addoonkiisa wuu kala wareegay oo wuxuu yidhi maslaxadiisa waxaa garanaya nabiga sala allah alay wasalam annabiyu owlaa bilmu'miniin min anfusihim nabigaa mu'miniinta oga owlaysan oo oga dhow oo ka yaqaana maslaxadooda iyo danahooda naftooda qofka raaqofka muxuu ahaa ee raaciga ah raciyadiisa wuu ku tasarufi karaa maalkooda iyo xoolahooda wixii ayaga maslaxadoodaah wixii ayaga maslaxadooda ah wey dantooda ah wuu ku tasarufi karaa man yashtariihi minii buu yidhi war addoonka ayaa iga gada faishtaraahu waxaa ka iibiyey nucaym binu cabdillaahi alcadawi ninkaasaa ka gaday biamaanmiyati dirhamin siddeed boqoloo dirham ayuuna ka siiyey fa jaa bihaa lacagtii rasuulu ullah nabiga calayhi salaam ayaa la yimid fadafacaha wuxuu u dhiibay ilayhi ninkii asaga ahay lahaa xoola addoonkana kale ahay oo waa geerideeda kadib uxoroobi lahaa ayuu lacagta farta ka geliyey uma qaala wuxuu ku yihi nabigu ibda binafsik naftaada ku bilow adigiba waa baahane dhimasho maxaa la gaari fatasadaq calayha naftaada ku sadaqayso fain fadala shayun hadduu wax soo haro faliahlika reerkaada ku bixi fain fadala can ahlika reerkaada shayun hadduu ka soo haro faladii qaraabatika qaraabadaada ku bixi fain fadala can dii qaraabatika qaraabadaada hadduu wax ka soo haro shayun wax fahakadaa wahakadaa saa iyo sidaa iyo sidaa u bixiyo dhinac kasta qaala fa bayna yadayka hortaada wa can yamiinika midigtaada wa can shimaalika bidixdaada markaa xor baad u tahay wixii intaa dheeraad ka ah dhibaato malahoo meel allaala meeshaad u aragta ku bixi buuyi nabiga sala allah caleh wasalam laakiin marka hore naftaada iyo ehelkaada waa inaad wixii asaga ahaa aad ku noolayso kadibna qaraabadaada oo wax allaala wixii qaraabada sadaqaana qaraabada in lagu bixiyaa sii fiicanoo markii nabiga sala allah aleyh wasalam uu yidhi asadaqatu cala almiskiini sadaqa wa calaa dii raximin fintaani sadaqatun wa sila sadaqada qof miskiina la siiyey waa hal sadaqa ah laakiin midka aad qaraabada siisay waa labo sadaqana way noqotay silaturaximna way noqotay silaturaximna way noqotay nacam qaala waxadaanii yacquub bin ibraahim adawraqiyu axadulcasharati buu ka mid yahay tobankii tobankii aha sagaalkii sagaal bay ahayd miya ayib sagaalkii bay ka mid ahaayeen tiscadii oo maxay ahaayeen tiscadu a'immada lixda ah umahaatu sita la yidhaahdo yay sheekh u wada ahaayeen mubaasharatan biduuni waasita ayb maxay ahaayeen abyaadii ansaxasuusinna xoogo baan ka soo moognahay ishtaraka ala'imatu hudaatu dawi lusuuli sittatu wacaatu fii tiscati min ashuyuukhi almahara alxaafidiina naaqidiina albarara ulaa'ika lashaju wa ibnu macmarin nasrun wayacquubun wacamrun usari wibnu lcalaa wibnu lbashaarin kada ibnu muhana waziyaadun yuqtadaa yacquubki waa kan yacquub ibnu ibraahiim adowraqi bukhaari sheekh buu yahay muslim afarta sunan arbaca iska leh abu daawud iyo tirmidi iyo nasa'i maajah lixdaa sheekh oo weliba kala fogaa geeridooda qaarkood aad u kala fogaa waxay soo wada gaarheen sagaalkan wadaad bay soo wada gaareen sagaalkan sheekh oo yacquub uu ka mid yahay qaal xaddaanaa ismaaciil ibnu culaya ismaaciil ibn ibraahim ibn miqsam can ayuuba ibn abi tamiim can abi zubayr can jaabirin ana rajula nin min alansaari reer ansaareeda yuqaalu lahu madkuur la yidhaahdo actaqa wuxuu xoreeyey hulaaman addoon lahu asaga uu lahaa can duburin gadaal buu ka xoreeyey yuqaalu waxaa la yidhahda addoonkiisana yacquub wasaaqa alxadiid bimacna xadiidi leyth marka leyth baa la mutaabaceynayaa min riwaayati abi zubayr ayuu bin abi tamiimaana mutaabaceynaya mutaabacadaasna waxay faa'iidaysay ninka wax xoreeyey ee yidhi gadaal ka xoreeyey magaciisa iyo addoonkii isaguna dib loo gaday magaciisa labadaasay riwaayada mutaabacadan ku kordhisay faa'idada ay leedahayna waxaa weeyaan dabtu riwaati wa xifdiha riwaadda dabdigooda iyo xifdigooda ayay kusii adkaysay baabu fadlu nafaqati wasadaqati cala alaqrabiin nafaqada iyo sadaqada qaraabada lagu bixiyo wazawjiya xaaska walowlaada carruurta walwaalidayna labadii ku dhashay walow kaana haba noqdaana labada waalid mushrikayn laba gaale ah gaalaba ha ahaadaane xataa hadday gaala yihiin waalid waa un waalid wixii ku saabsan ixsaan iyo biri iyo la saaxiibiddii adduunka way kugu leeyihiin wixii ku saabsan cibaadaadkaadii iyo aakhiradaadii iyo caqiidadaadii iyo diintaada iyo mabda'aad walato ku raaci maysid kuma raacaysid laakiin waxaad ku raacaysaa wixii nafaqa iyo masruuf iyo xila waajib baa kaa saaran waajibka waalidka shaanigiisa aad buu u yahay xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can isxaaq bn cabdillaahi bn abi dalxa anuu samica anas bnu malik yaquulu kaana abu dalxa wuxuu ahaa akara ansaariyin nin reer ansaareed oo bilmadiinati jooga ninka ugu badan maalin xoolo weliba xagga beeraha iyo timirta nin beer badan oo timir badan buu ahaa wa kaana axabu amwaalihi xoolihiisana wuxuu ugu jeclay ilayh asaga bayraxa bayraxa beerta la yidhaahdo wa kaanat bayraxa waxay ahayd mustaqbilata almasjid masaajidkii qaabishaneed oo xagga qiblada kama jirta xagga gadaal ka jirtaa masaajidka ayadaa masaajidka kusii jeeda masaajidka markaa xagga kaga taallaa reer madiina waxay dhahaan meel hadda aan ku ogaa maktabatmasjid eh, alxaraam ee masjid nabowi almarkaziya halkaas meelahaas areadaas ayaan jirta warkaasdhaheen kaana abu dalxa warka wuxuu ahaa wa kaanat mustaqbilata almasjid bay qaabishaneed wa kaana rasuulu llahi sala allah aleh wasalam rasuulka wuxuu ahaa yadkhuluhaa beertaasuu geli jiray wayashrabu waa cabbi jiray min maain biyo fiihaa beerta dhexdeeda ahoo dayiban macaan biyo ay lahayd beerta oo macaan ayuu intuu nabiga galo yuu ka soo jiray rasuulka sala allah alay wasalam kamaba foga gurigiisii iyo masjidkiisii nabiga haddana tawsicadii masjidu nabowi bay gashay qaala anas anas binu maalik baa wuxuu yidhi falamaa nasalat hadihi alaayatu aayadda markay soo degtay lan tanaalu lbira gaari maysaan biri iyo samafal iyo khayr xataa tunfiquu ilaaad ka bixisaan mima tuxibuuna ay min bacdi maa tuxibuun mintu waa tabciidiya waxaad jeceshihiin wax ka mida ilaaad bixisaan oo jeceylkii naftaada intaad gowracdo aad ka hormariso jeceylka ilaahay iyo daarulaakhira aad ka hormariso markaad ka soo goyso waxaad jeceshahay nafta wixii asaga naftii baad ka soo goysay waxaad ka jeceshahay baana ku bedelanaysaa waxaad ka jeceshahay waa maxay waa ilaahay ridihiisa iyo jannadiisa silcada ilaahay waa qaali ilahay badeecadiisa qaali weeye waana jannada markay aayaddaa soo degtay qaama abu dalxa istaagay ilaa rasuuliillaah nabiga calayhi salaam buu u tegay faqaala wuxuu ku yidhi ina allaha yaquulu fii kitaabih nabi allow qur-aanku wuxuu la hadlay waa annaga ilahay wuxuuna leeyahay lan tanaaluu bira biri ma gaaraysaan xataa tunfiquu inaad ka bixisaan mima tuxibuuna waxaad jeceshiin wax ka mida wa ina axabba amwaalii xoolahaygana waxaan ugu jeclahay ilaya aniga bayraxa beertaa bayraxa la yidhahdo wa innahaa sadaqatun sadaqa weeye lilaahi alla dartii baan u bixiyey arjuu birahaa birigeedii iyo samafalkeediiy wanaaggeedii khayrka laga helaayo waxaan ka rajaynayaa iyo wadukraha kaydkeeda aakharo cind allah ilahay agtiisaan ka rajaynaya maalin loo baahan yahay maalintaasaan rabaa inaan helo oon ajir iyo hawaab ii noqoto maalinta ayadaa ah ee dadku ay cabuusan qabdariir yihiin ee xaaladdu ay aad iyo aad u adag tahay maalintaasa rabaa naar ilahay iga badbaadiy subxana wa tacaala wawaqaahum allahu shara dalika alyowm walaqaahum nadratan waa kii markaa ilaahay ugu bishaareeyey dadka wax la baxaaya waxay la baxeen dhahaya laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura jaza iyo abaalgud iyo shukrin inagama rabno marka wax bixinayso saasa fiican inaadan qofka waxbaba aadan ka rajaynin abaalgud iyo axsanta iyo inuu kugu shukriye inuu wax ku siiyey iyo wax kuu taray iyo ilahay dartii aad u bixiso saasa afdaloo fiican ayib ilahay agtiisaan ka rajaynaya fadaxha deji yaa rasuul allah rasuul allow xayu meeshii shiita aad doonto nabigu u tafwiidiyey oo yidhi adaa garanaya duruqda khayrka meesha u fiicane ku bixi nabi allow way wanaagsan tahay wixii aad bixinayso mararka qaar dadka ahlucilmiga inaad la soo doonato oo tiraado xaggee u fiican oo sadaqa ku bixiyaa xaggee u fiican ah, sadaqadu way fara tahay laakiin xaaladda markaa la taagan yahay baahi gaara ah dhici jiri karta xaalad markaa la taagan yahay jirta oo duruufa oo taagan hadba baahidu siday tahay bayna sadaqada iyo waxbixinta ku fiican tahay iyo ajirka iyo thawaabka oo waxaa la yidhi hal dirham ayaa wuxuu ka khayr badnaanayaa alfa dirham kun dirham ka khayr badnaan nin baahnaa oo nafta ka baxaysay oo shilin xoogow muufaa ku siisay iyo canjeer iyo rooti ku siisay iyo maalin uu iska dharagsan yahay ood ku shilin u laabtay kale ajir badanta qaala rasuululahi nabiga calayi salaam baa wuxuu yidhi bakhin buu yidhi bakhin waa kelimatu tacdiim wa tafkhiim arrin weyn oo culus oo aad iyo aad u weyn oo la soo dhoweeyo hambalyo ayaad samaysay daalika waxaad samaysayna maalun waa xoolo raabixun ribxay xoolo ribxay oo ribx iyo faa'iidaad ka heshay wey maxaa yeelay ajir badan iyo laablaab badan iyo janno iyo khayr baad ka heshay marka xoolihii wax ka fara badan baad ku heshay ribaxana waa xoolahaadi wax ka badan inaad ka heshaan ribx la dhahaa iyo faa'iida la dhahaa marka waa faa'iiday dalika maalu raabix buu ku celiya nabiga alai salam waa ribxday wey qad samictu waan maqlay maa qulta fiiha warkaadana waan maqlay inaad tihi waxaan waa iga sadaqo anigana aad igala tashatay meesha lagu bixin lahaa wa innii araa waxaan arkaa buu nabigu yidhi an tajcalaha fi laqrabiin qaraabadaada inaad yeesho biyu nabig alayh isalatu wasalaam qaraabadaada adiga ku-xigtadaadaa beertan u qaybi faqasamahaa wuu u qaybiyey abu dalxa fii aqaaribihi wa bani cammi qaraabadiisi iyo ilma adeertiis ayuu u qaybiyey qaala xadaanii muxamed bnu xaatim qaala xadaana bahzun xadaana xamaad bnu salma xadaana haabit can anas bni malikin qaala lama naزlat hadi اlaaya lan tanaaluu bira xataa tunfiquu mima tuxibuun qaala abu dalxa keligii ma saxaabo badan baa saa yeeli jiray abu cabdillahi bin cumar baa ka mid aha ayaddanu soo dariishan jiray qaala abu dalxa wuxuu yidhi araa waxaan arkaa rabbanaa rabbigaana yas'alunaa inuuna weydiinayo min amwaalinaa xoolaha annaga ayuu wax naga weydiinaya o le wax fa ushhiduka waxaan ku maragelinayaa rasuula rasuul allow annii anigu qad jacaltu inaan yeelay ardii dhulkaygii bayraxa ahaa lilaahi alla darti baan u bixiyey ilahay darti baan u bixiyey buu yidhi waa iimaan xoog leh sadaqa weeyaan wasumiyat sadaqa liannaha tadullu calaa sidqi maa yadaciihi alinsaan min aliimaan qofka wuxuu sheeganaya ee iimaanka ah kunnimadiisa waxaa soo saaraysa wuxuu ugu jeclaa markuu bixiyo ninka asaga waxa soo saaray ee soo riixay wax sahlad maaha waa iimaan qaala wuxuu yidhi faqaala rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi ijcalhaa fii qaraabatik waa war fiican oo waada liibaantaye qaraabadaada u qaybi qaala fajacalhaa fii xasaan binu haabit iyo wa ubay bnu kacab buu siiyey xasaan binu haabit shaacirkii nabiga ee qiimaha badnaa ubay binu kacab sayid alquraa raggaasoo qaraaba ay ahayn qaarkood odayga toddobaad bay iskugu imaanayn ama odayga lixaad marka qaraabadaada marka laleeyahay qaraabadu keliya ilma adeertii kuu dhoweed maahee odayga lixaad toddobaad kuwa kala tirsataan hum qaraabatuka qaraabadaadi wey xadiidka saasa laga fahmy markuu nabigu yidhi qaraabada ku bixi raggan uu ku bixiyey intaasi u jiraan qaala xadaanii haaruun bnu saciid alayli qaala xadaanaa ibnu wahbin ahbaranii camrun can bukayr can kurayb mawla bni cabaas can maymuna binti alxaarif annaha maymuna actaqad waxay xoraysay waliidatan addoon fii zamaani rasuuli illaah xilligii nabiga calayh salaam addoon ay lahayd bay xoraysay maymuunana waa inax bintuaari waa maymuuna bintualxaaris alhilhilaaliya zawjadii nabiga weeye xaaskii nabiga weeye calayhi salaatu wasalaam iyadoo nabiga kala tashanin bay addoon ay lahayd bay tihi hor alla iyo habeen aakhara way xoraysay fadakara dalika lirasuuliillah nabigay u sheegtay oo tihi addoontii heblee ahayd xoreeyey faqaala nabigu wuxuu yidhi low acdaytiyaha haddaad siin lahayd akhwaalaki abtiyaasha kaana saasaa acdamo weynaan laheyd liajrika ajirkaada waxaa ku ajir badnaan laheyd inaad qaraabadaada iyo weliba reeabtiga inaad siiso saasaa ku ficnaan laheyd bu nabi sal alla alay wasalam waa xorayn addoon la xoreeyo ajirkiisaad garanayso waxaa ka fiican qaraabada inaad iska siiso ayaga hadhay rabaan ha xoreeyaane halkan waxaa laga qaadanayaa haweenayda xoolaha ay leedahay ama naagta ama xaaska inay ninkeeda iyadoo kala tashanin ay baxsan karto inay sadaqaysan karto ay xor u tahay waxa iyada ay leedahay waxa ninka uu leeyahay ka tahay ay wakiilka ka tahay ee lagu aaminay tasarufkiisana lagu og yahay ayaa la rabaa inay idan weydiisato oy tidhahdo waxa waxaama sadaqaysan karaa wixii curfiga iyo caadada iyo dhaqankiisa ay ku taqaano inuu waxba dhibaato lahayn oo cusbo yaroo lasisiiyey iyo xogoo caleen iyo rigi muxuu ahaa rinji iyo waxyaal noocaasoo kale oo yar oo macno lahayn oo inta badan dadka ay u badan yihiin inayna damba ka lahayn qofkii uun xoogow yar uun dabeecad gaara ah, dabeecad gooni a ah oo cusbo yar iyo maxaa yaroo maaragtay eh, jiiraanku ay kala qaataan inta badan kama hadlaan taasoo kale way bixin kartaa laakiin wixii weyn ya inay ninka ay kala tashato tirado waxaa xoolahaadii weeye anaa gacanta ku haya ma baxsan karaa idan baa laga rabaa ama xoolaheeda iyada ay leedahay dahabkeedii dagaha ugu jiray waxaan soo marray kitaab alciidayn ayagoo baxsanaya dahabkoodii oo nabiga calayh salaatu wasalaam intuu sadaqa ku booriyey tabarucaadka ka qayb qaadanaya way banaantay qaala xadaana ayada haddii ninkeeda xataa u gaday milkigeeduu noqday ayaduu ku wareegay wlmaaliku yatasarafu fii mulki kayfa shaa qofka wuxuu leeyahan asaga ku tasarufi kara in lagu sii haysto oo maxaad u bixista la dhaha kuma jirto xadaana xasan bn rabiic qaala xadaana abu laxwas can acmar sulaymaan bn mihraan can abi waali shaqiiq can camr bn xaariin can zaynab imraati cabdilaahi qaal qaalat waxay tihi qaala rasuulu llah marka nabiga alai slam waddada khayrka badneed buu ku tilmaamayoo abtigaa maxau sii weyay abtiyaasha laakiin maxaad u bixisa ma dhihin zaynab waxaa laga wariyey imra'atii cabdilaahi ahayd cabdillahi bin mascuud wey cbdillahi wey qaalad waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa wuxuu yidhi tasadaqna yaa macshara annisaa maalin buu saa yidhi ciid ah oo muslimiintu ay wada joogaan musalle ciidkii raggii buu wacdiyey haweenkiina si gaara ah oola hadlay walow min xulliyi kunna xataa wax kale haddayna heli karin xullidiinna isku qurxisaan iyo waxaad xidhataan oo dahab iyo fargashi ah waa xoolihiinniye aakhara wax walba iniga fiicane hormarsadoo wax sadaqaysta dadka wax baxsanaya ku darmada qaalad waxay tihi farajactu ilaa cabdilaahi baan ku soo laabtay ciiddii kadib faqultu waxaan ku yidhi inaka rajulun khafiifa daat اlyad cabdulaahi waa ninkeedii cabdullahi bn mascuud inaka rajulu nin baa tahay khafiifu daatilyadi gacantiisa ay iska yar tahay nin gacantiisa ay gaaban tahay oo wax weyn haysanin baa tahay ayay ka wadaa wa ina rasuula allah nabigeena calayhi salaam qad amaranaa wuxuuna amray maanta bisadaqa inaan sadaqa la baxno sadaqadaa lama kala qaadin ma tii waajibkeeda zakadeed baa mise waa midii kale fa aati orod u tag nabigoo fasalu weydii oo qaar baa ka qaba cumuum islaanta ninkeeda inay saka siin karto fasalu orod nabiga intaa u tagto waxaad weydiisaa inaan ku siin karo iyo in kale fain kaana dalika yajziyu canii hadduu iga gudaayo iga ansaxaayo waan ku siini oo reerkii adaan kugu soo celin wailaa saraftuhaa waxaan u sarfin oon u gedin oon siini ilaa hayrikum dadaan idinka ahayn reer cabdullaahi ahayn baan siin qaalad waxay tidhi faqaala lii cabdullaah cabdullahi bin mascuud waa xishooday wuxuu gu yidhi bal iitihi anti maya adiga igaga qumane or adiga u tag islaanta wax maysiin kartaa nabigu ma dhihi karee or adiga inta u tagto reerkayga wax ma ku bixin karaa dheh qaalad waxay tihi fandalaqtu waan tegay fa idaa imra'atun baaba haweenay baaba minal ansaar reer ansaareeda ayaa iyaduna qad cafwan fa idaa imra'atun min alansaar yaa bibaabi rasuuliillah albaabkii nabiga waxaa taagan gabar iyaduna reer ansaareeda xaajati danta aan u socda xaajatu waababa danteediiba isku dan baan u socodnaaba iyadana xagga ninkeediibay rabtaa inay u hadasho waxba ku bixin karaa bay u socotaa anigana isku sibaabaan qaalad waxay tihi wa kaana rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigu wuxuu ahaa qad ulqiyad calayhi korkiisa mid lagu riday almahaaba haybo haybaa lagu riday oo nabiga calayh salaam qofkaan la macaamilin oo ikhtilaabin oon dheehin oo in badan ku dhex jirin la joogin marka u horaysaba waa ka heybaysan jirin kuma hagaagi karo isagoo la arkayo wakaasa ah, ayaan wejiga la siin karin oo lagu hagaagi karin sala allah aleh wasalam laakiin markuu qofka intuu la hadlo wejiga u furfura nabiga calayh salaam hadalladiisi dayibkaah macaanaa iyo wejigiisii furaa uu nabiga calay slam u dhalo caddeeyo qofkaas isagaa nabiga kama dhargaayo jaceelkiisa iyo la joogidiisa iyo sheekadiisii iyo weheshigiisa laakiin marka u horraysa qofka qofka qof mataa kuma hagaagi karo haybuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala haybuu ilaahay siiyey oo dadkaas sidaa kale ah qofna qof walbaa qof ruux walbaa iskaga dhiirani dadka qaarna waxaa weeyaan laguma dhiiran karo qad ulqiyad calayhi almahaaba heybaa nabiga calayhi salaam ilaahay siiyey oo lagu riday asagoo waardiye lahayn oo wax ilaalinaya wax celinaya midna jirin oo dadka celinaya u jirin yay ku hagaagi waayeen ay gurigiisa intay tagaan nabiga calayi salaam u gudbisan waayeen waxay rabaan qaalad waxay tihi fakharaja calaynaa bilaal annagoo meeshii taagano ku dhicila waxaa noo soo baxay bilaal binu rabaax waa mu'adinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aadaanka iyo aqimka u xil saaraa ahaa nabiga calayi slam mar walba u geli jiray arrimo fara badanna loo dirsan jiray oo gurigaa nabi maxamed calayhi salaam iyo reerkiisa kama fogeen faqulnaa lahu waxaan ku nidhi iiti rasuul allah nabigan noogu tag calayhi salaatu wasalaam fa akhbirhu waxaad noogu sheegtaa ana imra'atayni laba haweena yaa bilbaaba albaabka taagan ku dheh tas'alaanika su'aal bayna ku weydiinayaanoo ah an tajzia tajzi'u gudi asadaqatu sadaqada maka asixi canhumaa xaggooda calaa aswaajihimaa raggii qabe ay ku sadaqaystaan wa calaa aytaamin agoon fii xujuurihimaa guryahooda joogo oo cidoo ay gurigooda ku nool ayaguna ma ku sadaqaysan karaan walaa tuhbirhu bay raaciyeen bilaalow ha u sheegin nabiga man naxnu qofkaan annaga nahay gabdhaha saas leh nabi allow dhe magaca anaga ha sheegin haybadii bay ka mid tahay haybadii haysa iyo xishoodkii qaalad waxay tihi fadakhala bilaalun bilaal baa u galay calaa rasuulilah nabiga calayhi salaam fasa'alahu su-aashii buu weydiiyey gabdhahaasaa su-aashaa wata faqaala lahu rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi man humaa waa kuwama man humaa bilaal marka wuxuu ku dhacaa su-aal nabiga u weydiiyey inuu ka aamuso man humaa baa layidhi istajiibuu lilahi walirasuuli ida dacaakum lima yuxyiikum waa la weydiiyey su-aal baa la weydiiyey ka jawaab baa la yidhi arrintaasa lagaa raba man huma marka waxaa ku imaaday gabdhihii oo yidhi naqari iyo nabigii oo calayhi salaatu wasalaam yidhi waa kuma waa kuwama marka amarka nabigaa la hormarinayaa jawaabtii nabigo in la siiyo faqaala wuxuu yidhi imra'atun min alansaar waa gabar reer ansaareeda marka magaceeda ma yaqaano iyo wa zaynabu zaynaba lagama harine faqaala rasuulu llahi wuxuu ku yidhi calayhi salaam ayu zayaanibi zaynabooyinka way badan yihiin madiine tee weeye zaynabada faqaala wuxuu yidhi imra'atu cabdilaahi cabdulaahi bin mascuud xaaskiisi wey faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam intaasoo dhan su'aalaha nabiga uu weydiinaya gabdhaha inuu ogaado macnaa ku jira faa'idaa ku jirta maslaxa ku jiri karta danbaa ku jiri kara ah, inuu xogtooda ogaado xoolaha ay sheegayaan ay sheeganayaan inay leeyihiin haddii xog laga og yahay ka waran oo xoolahaasi xoolo dad ay u hayeen ama carruurtooda ay lahaayeen ama agoon ay lahaayeen ayuu malaynaya inay tasarufi karaan waa inuu ogaada nabiga calayhi salaam gabdhaha kuwa yihiin iyo ayaga laftirkooda bal wanaagooda iyo ficnidooda iyo mararka qaar xataa in layska ogaado haweenka gurigaada imaanaayo xaalkooda inaad la socoto qaar baaba xaalkoodu aanu fiicnayn waa laga qaadanaya gabdho saxaabiyaadoo qiimo badan bay ahaayeene laakiin waxyaalaha laga faa'iidaysan xadiidka waxaa ka mid ah hadday gurigaada haweenay imaato oy soo siyaarato xogteeda inaad ogaato waa iska fiicanta qaar baaba jira mufsidaad ah fasaad u socda oo gabdhaha iyo reerka iyo ciddaba dab ku shidi saaxiraad baa jira balaayo wata oo lagu yaqaanoo laxanto ayaa dhici karta kuwo guryaha dumiyaa jira oo ragga haweenka ku dira oo cidihii dumiyaba waa dhacdaa kuwa khayr mo shar mooyaane khayr laga helaynin inaad iska ogaato nabiga warka caadadiisa ahayd sala allah calayh wasalam gabadhii nabiga la fadhiiday waa kii nabiga weydiiye waa too midan waa kii dhihi jir waay dhihi jirtay caaisha waa gabadha hebleheedoo salaad badan iyo cibaado badan iyo daaco badan bay leedahay habeenkii ma saaxato markaasuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam arrinkaa daaya uklufu min alcamali maa tudiiquun fa in allaha laa yamilu xataa tamallu camalka waxaad daa'imi karto daaca ah la imow habeenkii ma saaxato maxaa ka dambayni way daashay iyo way noogtay iyo xanuun bay ka qaaday iyo wixii wadi weyday looma baahna jubbadaa iyo xamaasadaasii ee waxaa la rabaa wixii aad daa'imi karto inaad la imaataa la rabaa marka nabiga calayh salaatu wasalaam hadduu weydiiyey wuu sheegay bilaal markaasuu nabiga uga jawaabay wuxuu yidhi lahumaa labadaa gabdhood waxay leeyihiin ajraani laba ajir bay leeyihiin ajrulqaraaba ajirkii qaraabada oo ninkeedii waa qaraabadeedii wa ajru sadaqa iyo sadaqadii dad kasta oo lagu bixiyo ajir laga heli lahaa ajirkii sadaqada waa heshay laba heshay marka sadaqatun wasila wey sadaqana way noqotay qaraabo xiriirina way noqotay oo haddii ninka ninkeeda ay gabadhu wax siiso oo xoogow ay xoolaheeda wax ka siiso dee jaceyl iyo wanaag iyo maxabana way u kordhi ajir iyo hawaabna way ka helaysaa fain dibna lakum can shayin minhu nafsan fakuluu hanii'an maryan haddii meherkooda xataa ay wax siisa ninkeeda xaq beedaen cuna baa lihi waa xalaale qaala xadaanii axmed bnu yuusuf alasdiyu qaala xadaanaa cumar ibnu xafs ibnu khiyaasin qaala xadaanaa abi xadaanaa axmed sulaymaan qaala xadaanii shaqiiq can camr bn xaariثi can zaynab imra'ati cabdillaahi qaal fadakartu liibraahim baan u sheegay faxadaanii can abi cubayda fadakartu ibraahim waxaa le waa amash acmash weeyaan wuxuu leeyahy waxaan u sheegay warkan shaqiiq ii sheegay ibraahimu nakhaci oo ardada khaaska cabdullahi bn mascuud faxadaanii can abi cubaynata can camr ibn اlxaariثi can zaynab imra'ati cabdillaahi bimili sawa qaalad waxay tidhi kuntu fi lmasjidi masaajidkaan joogay fara'aanii nabiyu nabiga ay arkay calayh salaam faqala wuxuu tasadaqna walow min xuliyikuna sadaqaysta wasaaqa alxadiid binaxwi xadiidi abilaxwas masjidkaa marka waxaa dhici karta maxalu salaad iyo musalla ciid in loola jeedo ila masjid xukunkiibuu xumbaarsan yahay musaliciidka waa xugun masjid walidaalika haweenka xaybka qaba waxaa la yidhi ha ka fogaadaano meesha lagu tukanayo qaala xadaana abu kurayb maxamed ibnu lcalaa sagaalkii buu ka mid yahay qaala xadaana abu usaama xamaad qaala xadaana hishaam can abihi can zaynab binti abi salama can ummi salamata radia allahu canha qaalat waxay tihi qultu yaa rasuul allah rasuul allah baan idhi hal lii ajru ajrba ka heli fii bariya carruurtayda fii bariya halii ma ii sugnaatay ajru ma ka helayaa fii banii abi salama fii banii abi salama abi salama waa ninkeedii hore ee caruurta u dhalay zaynabe iyo durre iyo cumar iyo markaa abi salama carruurtiisa aan dhalay ajir ma ka heli een hooyada u ahay unfiqu calayhim aan wax ku nafaqeeyo wax ku bixiyo ajir ma ka heli walastu kallaba ma yihi bitaalikatihi midii ka tegaysa haakada wahaakada kollay hooyadii dhashaan ahayoo waxay u baahan yihiin meel kale la aadi mahayo waan siine ajirba ka helayaa inamaa hum baniy waxaan oga tegaynin waa carruurtaydii faqaala nabiga calayi slam wuxuu yidhi nacamhaa laki waxaad leedahay fiihim ayaga ajir ajir baad ka heli waxaad ku bixiso ma anfaqti calayhim waxaad ku nafaqayso ajir baad ka heli buu nabiga sala allah aleh wasalam marka waxaan soo marray ninka nafaqada reerkiisa inuu ajir ka helayo hooyada waxay ciddeedii carruurteeda ku ceeliseen ajir bay ka heli laantu waxay ninkeeda siisay ajir bay ka heli balee laba ajir baa lagu tilmaamay inay tahay ajru lqaraaba wa ajru asadaqa labadaasay helaysaa qaala waxadaanii suwayd binu saciidin qaala xadaanaa caliy bnu musrixa waxadaanaahu isxaaq bin ibraahim wacabdu bni xumaydin qaala ahbaranaa cabdurazaaq ahbaranaa macmarka jamiica can hishaam bni curwata fi hada isnaad bimili qaala xadaanaa cubaydulahi bn mucaad alcambariy qaala xadaanaa abi xadaanaa shucba can cadiy wahuwa bnu haabitin can cabdillaahi bni yaziid can abi mascuudin albadriy radi allahu canhu can nabiyi sala allah aleh wasalam qaal ina almuslima qofka muslimka ah idaa anfaqa calaa ahli reerkiisa markuu nafaqeeyo nafaqatan masruuf wa huwa yaxtasibuhaa asagoo ajir xisaabanaya wajhallaahi ilahay dartii ay ka tahay kaanat lahu sadaqa sadaqay u noqonaysaa hadduu iskaga tuuro oo dee islaamna way dhibtay uu leeyahay oo uunan ajir iyo tawaab midna sugaynin iskaga fuji ay tahay iyo way kala duwan tahay inuu qalbi wanaagsan iyo niyad fiican iyo sadaqa iyo ajir uu ka helaayo darteed u bixiyo oo kaga farxiyo waxadaanaahu maxamed binu bashaar khayr iyo barako badan baana laga helaa in loo roonaado haweenka iyo caruurta waxadaanaahu maxamed binu bashaar waabubakr binu naafic kilaahumaa can moxamed binu jacfar xaa waxadaanaahu abu kurayb xadaana wakiic jamiican can shucba fi hada اlisnaad qala xadaana abubakr bn abi shaybata qaala xadaana cabdullahi bnu idriis can hishaam bn curwata can abihi can asma qaalad waxay tihi asma binta abi bakr radi allahu canha qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow inna ummii hooyaday baa qadimad soo gashay calaya korkayga makay ka timid madiinay timid xilligii sulxul xudaybiya heshiiska la galay toban sano oo heshiiska la kala qortay muslimiinta iyo mushrikiin quraysh ay kala qorteen yay ka faa'iidaysatay isdhexmarkii la ogolaaday madiinay marka usoo qaraabo doonato gabadheeda asma ayay soo aaday wahiya hooyaday bay tiri raakiba wax bay iga rabtaa xiriirin bay iga rabtaa aw raahiba wayna cabsanaysaa dhanka kale afa asiru ahaa ma xiriiriyaa qaala nabig wuxuu nacam haa xiriiri hooyadeenna waxaa dhihi jiray qutayla qutayla wa qiila qayla binta cabdilcuza alqurashiya alcaamiriya saasuu alimaam nawowi raximah ullah xiriiri buu nabigu calayh salaam so hooyada ma aha ah, in ikhtilaafudiin kala diin la noqdo inta la nool yahay waxbaa la siini oo waa gaal iyo waxaas ma dhaysto halkaysa qofku leh hooyaday aabbahay sigaarku cabaayo cun weeyaanoo deena waa ma goyn kartid wixii qaad cun iyo sigaar cun iyo wuxuu ahaa dembi ah isagii ilahay bay udhexaysaa adiga xuquuqdaadii iyo waajibaadka ku saaraa gudo walidaalika ilahay markuu ka soo hadlay in waalidka ixsaan iyo biri loo sameeyo waqadaa rabbuka anlaa tacbudu ilaa iyaah maxaa la yidhi rabbukum aclamu bima fii nufuusikum adiga waxaa kugu jira rabbi waa og yahay cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala meel lakama maqna isaga wuxuu yahayna rabbi waa ogyahay adigu xatayna wuu ogyahay adi waxaadii iyo waajibkii ku saarraa gudo inaad bixisaa la rabaa wa saaxibuhumaa fi dunya macruufan buu ilahay leeyahy labada waalid adduunyada si wanaagsan kula macaamil waxa iyaga dhaqankoodii qaabkoodii waxba adiga aan sii dhexgelin isagoo gaal ah yaad xiriirinaysaa maxadun baan isagoo muslima mid baa igu lahaa maalin dhexdeera aabbahay qaad baa looga maara waayey xoolo iisoo dir buu dhihi waana ogahay xoolaha qaad buu ku cuni biilkii inaan ka gooyaan rabaa sax maaha u dir waxna qaad hadduu ku cuno waxna uu cunto xalaala ku cuno jiif ku helo ku noolaado isku daaweeyo intaa una fiirinayna wax badan oo kalaa jira waalidkii xuquuqdiisa waa wax weyn oo cajab badan islaamtan gaashaya ka soo ruclaysa makal mukarama ee madiine ugu timid qaraaba doonad diintii gal intii la yidhi bay haddana diiday maluukani waa inay diinta qaadato maca dalika nabigu wuxuu yidhi siriiha xiriiri iska sii waxadaana abu kurayb maxamed bnu lcalaa qaala xadaana abu usaama can hishaam can abiyi can asmaa binta abi bakar qaalad waxay tihi qadimad calaya ummii hooyaday baa ii soo gashay wahiyo mushrika iyadoo gaala fii cahdi qurayshin xilligii quraysh cahdiga iyo heshiiska ay galeen id goortii caahadahum uu nabiga calayhi salaam la heshiiyey oo heshiis la galay fastaftaytu rasuula allah nabigaan masale weydiiyey sala allahu caleyh wasalam faqultu waxaan ku yidhi yaa rasuul allah dhinacna hooye inay tahay bay og tahay dhinacna haddee cadaawaddii gaalnimadii iyo islaamka iyo meeshii la kala joogay marka gabadha nabiga weydiisay calayhi salaam yaa rasuul allah qadimat calaya ummii baa iisoo gashay waya raaqiba ayadoo wax raadinaysa afa asiru ummii hooyada ma xiriiriya qaala nabigu wuxuu yidhi nacam sidii ummikii hooyada xiriiri buu yidhi wax sidoo iska xiriiri raaqiba iyo raaima raaima oo miin miin ah marka qimada waxaa lagu xumbaaray yanii waxay diidan tahay islaamnimadii inay gasho baabu wusuulu hawaabi asadaqa can ilmayit sadaqada hawaabkeeda wuxuu gaari can ilmayiti meyidka wusuulu hawaabi asadaqa sadaqada hawaabkeeda inuu gaari can ilmayiti meydkana laga sadaqeeyey ilayhi meydka inuu gaari buu u baab yahay wixii sadaqoo meyd laga bixiyey sadaqadaasi meydka way gaaraysaa waxyaalaha meydka gaara ducadaa ka mida in loo duceeyo rabbi irxamhumaa ka baan yani saqiira iyo in loo duceeyo rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan dadka inaga horreeyey ee dhintay qubuurahoodaa soo maray in loo duceeyo ducada way gaarhaysaa waxaa kaloo gaari hadii laga xajiyo xadiis baa ku soo aroortay si gaara ah in laga xajin karo waxaa kaloo gaaraya soonka calaa khilaafi bayn alculamaa jumhuurtu qabto xanaabiladuna ay leeyihiin soomka nadarka aan ah weeyaan soomu shahrin baa lagu lahaa hooyaday ma ka soomaa waa kii dhihi ka soom oo ku miiaaniyay dayn haddii lagu leeyahay aadama soom kamaada bixiseen haa fa daynullaahi xaqu an yuqdaa sadaqadii baa ka mid mida ah iyadana in loo sadaqeeyo wax loo bixiyo ceel baad u qoday nabiga markii la weydiiyey calayh salam waxaa ugu fiican ee sadaqo ah wuxuu sheegay inay tahay biyo biyaha ugu daran ugu muhiimsan <clears throat> sadaqadii bay ka mid tahay beer baad u bixisay masaajid baad u dhistay u qaftay wax o dhan way gaadhaysaa dayib amaa salaad inaad u tukato maya salaadii iyo daacadii kale oo istikfaartii iyo qiraa'o muxuuha qira'at qur'aanka isagona khilaafka ka taagan shaaficiyadu waa diidan yihiin xanaabilada ugu ron meeshaas waxay qabaan qur in loo akhrin karo iyagu waxay qabaan wax allaala wixii loo bixiy o dhan waa gaarayaa bay le xanaabiladu laakiin shaaficiyadu waxay leeyihin maya qur'aan looma akhrin karo dadka hadda shaaficiyada sheegtay ee soomaalida u badanna haddii waaba kollay meel kale ka keeneen iyaguna xanaabilada halkaa u boodeen baa laga yaabaa qur ku akhriyaan oo loo akhriyaayo ayib وxadana mحamed بn cabdالlahi بn نmayr qala xadaana mxamed بn bشhri qal xadaana هiشhaam can abi can caaشha ana rajula nin yaata nabiya nabiga u yimid salى الlah عalيه wasalam faqaala wuxuu yidhi ya rasuul اlah rasuul allow ina ummi hooyaday uftutilat waa la oobsaday oo waa la dafay nafsuhaa nafteedii iftitaalku waxaa weeyaan almowt اlfujaa'a geeri deg dega ayay dhimatay iyadoo xanuun iyo jire iyo wax muqadimaada soo marin walam tuusimayna dardaarminoo way ka gaari weyday inay dardaaranto wa adunuhaa waxaan u malaynaya low takalamad hadday hadli kari laheed tasadaqad waxbay sadaqaysan laheedoo wasiye iyo dardaaran ayaa laga qori lahaa afalahaa ajrun ajir ma leedahay in tasadaqtu canhaa haddaan xaggeeda sadaqo ka bixiyo qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi nacamhaa sadaqa haddaad ka bixiso waalidka iyo qofkii dhintay way gaaraysaa buu nabiga sala allah aleh wasalam ajir buu ka helayaa waxadaanii zuhayr binu xarbi qaala xadaana yaxya binu saciid xaw xadaana abu kurayb maxamed xadaana abu saamaxa وxadثnي علي بن xujر أخبرna علي بن مسلحا وxadثna الحkم بن موسى qال xadثna شعayب بن إسحاaq كلهم عن هiشام بhda الإسناaد وفي xadيiث أبي usامة وlm tuusi kama qاala iبن بشhri وlam yqل ذلika الbاqun intii kale mayna dhihin sadaqada guud ahaan waa bannaan tahay laakiin dadku inta badan markay sadaqada meydka wax loo sadaqeeyo waxaa maskaxdooda u degdegaysa xoole la gowraco in neef la gowraco oo la yidhaahdo sadaqo weeyaanoo waa waalidka baa loo sadaqaynaya dadkaana cuntada ay cunaan wax sadaqada daa'imaysa nafcigeedana uu soconi muuqaalkeedii ee daatadeedana uu baaqiga yahay baa ka sii fiican ah, kutubbaad sadaqaysay maktabaadkii baad wax ku darsatay masaajidii baad wax ku darsatay dhismadoodii baad ka qayb qaadatay ceelashii biyaha baad ka qayb qaadatay tuubooyin baad gelisay oo tiri masaakiintaas ha cabto oo tuubadaa qulqulaysa waalidkii bay u qulqulaysaa way gaaraysaa waxaasoo dhan waa in laga faa'idaystaa baabu bayaan ana isma sadaqa sadaqada magaceedu haddii sadaqa la yidhi xoolihii iyo maadadii keliya ma ahee waxaa isgadaya dadkii masaakiintii iyo fuqaradii oo le annagana waxbaan sadaqaysana ma haysano intaasoo ajir baa lagu sheegay marka sadaqada albaabkeedii baa la waasixiyey oo way weyn tahay yaqacu wuxuu ku dhici calaa kulli noocin nooc kasta oo min almacruuf macruufa wax kasta oo macruuf ah macruufna waxaa la dhahaa maa carafahu sharcu wixii sharciga uu aqoonsaday oo uu soo dhoweeyey ama tarqiibiyey ama amray oo dhan baa maruuf somacrifo soo gelaysa macruuf soo gelaysa hadday noqoto xoolo iyo hadday noqoto badanka wax laga bilaabo laga bixiyo jaaha iyo wejiga wax lagu bixiyo shafaacadii iyo ergadii oo kale hadday noqoto alamru bilmacruuf wanahyu cani lmunkar hadday noqoto dikrigii carabka qur-aankii oo la akhrinayo iyo tasbiicdii intaba macruuf bay soo wada galayaan sadaqayna noqonayaan qaala xaddaana qutayba bnu saciidin qala xaddaana abu cawaana xaa waxaddaana abubakr bin abi shayba qala xaddaana cabaad bnu cawaam kilahuma can abi malik alashjaciy can ribciy bni xiraashin can xudayfa bnu yamaan fi xadiidi qutayba qaal qaala nabiyukum sala allahu calayh waali wasalam nabigiina wuxuu yidhi muxameda sal اllahu alيh ali wasalam an nabi sal اlah alيه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi kullu macruufin macruuf oo dhan sadaqatun sadaqa weeyaan waa hadal la koobay oo jawaamiculkelim ah kelimaadka nabiga ee jaamicadaha weeyaan wax wixii khayr oo wanaaga sadaqay kuu noqon xaddaana cabdullah bin moxamed bin asmaa dubaci qaal xaddaana mahdi bin maymuun xaddaana waasil bin mawla abi cuyayna can yaxya bin cuqayli can yaxya bin yacmurin can abi laswad idayli can abi dari alkifaari radia allahu canhu ana naasan dad min asxaabi nabiy saxaabada nabiga ka mida qaaluu lilnabiy nabiga calayi salam waxay ku dhaheen yaa rasuul allah dahaba ahlu dufuuri dadkii maalqabeenkaha ee xoolaha badnaa waxay la tageen bilujuuri ajiradii ajir oo dhan nimankaasaa qaatay wixii camaloo badani ahaana waa isla samaynaynaa wixii dhaqaalo ku saabsanaa oo intaas oo khayr iyo albaaba khayra lagu galana waynala dheeryihiin yusalluuna way tukanayaan badanigii kamaa nusalli saan u tukanayno oo masaajidkii iyo safkii weyn ula jiraan wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu saan u soomayno wayatasaddaquuna waxay sadaqaysanayaan bifuduuli amwaalihim xoolahoodii wixii iyada xaajadooda ka dheeraad ahaa ayay baxsanayaan way sadaqaysan way zakeen way silaturaxim iyo qaraabo xiriirin way ka xajin way ka cibaad wixii dhaqaalo u baahnaa oo dhan oo khayrkii iyo abwaabta khayrkaana waa kanoo waynala dheryihiin waa haniyu shaakir baa la dhahaa alghaniyu shaakir qof siiya ku shukrinaya xoolihii jidkeedii marinaya saxaabadii marka way majeerteen kuwii fuqarada ahaa ee masaakiinta ahaa ee muhaajiriinta ay waxba xoolo haysanin musaabaqad iyo tartan bay oga jeedaan inay khayrka walaalahoodao kale helaan bay rabaane ma xasdaayaan kama xuma in walaalahooda xoolo ilaahay siiyo waddada khayrka ku bixinayaan kama xuma ee min baabi fastabiqu alkhayraat khayrka in loo degdego ayaa iyagana rabaa qaybtooda inay ka helaan qaala nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi awalaysa miyuunan ahayn qad jacala allahu kuu ilaahay yeelay lakum idinka maa tasaddaquuna waxaa sadaqaysataan miyaanan haysanin waxaa sadaqaysataan ina bikulli tasbiixatin dhinac kaloo ka tusay nabiga sala alla alay slam subxaana allah haddaad tidhaahdo sadaqatan sadaqay kuu noqon wa kullu takbiiratin takbiir kulligeed allahu akbar aad tidhaahdo sadaqatun sadaqa weeyaan wa kullu taxmiidatin alxamdu lilah haddaad tidhaahdo sadaqatun sadaqa weeye wa kullu tahliilatin laa ilaaha ila allah waad tidhaahdo sadaqatun sadaqa weeye wa amrun amar bilmacruufi aad qof macruuf iyo wanaag farto war salaada tuko war qaraabadaada xiriiri war waalidka baari u noqo war ilaahay ka cabso sadaqatu sadaqa wey inta haddaad tiraahdo ha kaa qaata mayuunu kaa qaadanine iska dheh adigu wanahyu reebitaan can munkarin xumaanta dadka laga reebo oo tirahda war tuuganimada iyo zinada iyo faaxishada iyo munkaraadka ilaahay ka cabso iska daa sadaqatu sadaqay kuu noqon wa fii budci axadikum axadkiina reerkiisa iyo xaaskiisa budcigeeda la mucaamilkeeda iyo jimaaca sadaqatu sadaqa wey intii horeba u gordhulayeenoo wax la qaadan karo oo maskaxdooda dirba geli karta ayay ahayd waa u sahlan in maskaxda gasho tan ayadaa tan laftirkeeda way qaateen laakiin suaal bay su-aal bay ka gashay oo qof raaxaysanaya oo asaga badanhaysa oo shahwadiisa gudanaya oo kulaalkii iyo naartii gubaysa iska dejiyey oo haddana leeyahay ajira waa lagugu daray ajira waa lagugu daray tanay saxaabada weydiiyeen qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah ayaatii axaduna axadkaanama wuxuu la imaan shahwatahu shahwadiisa asaga uu macaansanayo u baahnaa wayakuunu lahu haddana ma waxaa u sugnaaday fiiha shahwadii uu gutay ajrun ajr bay ka heli taanay marka weydiiyeen waxay ishkaala saxaabadu nabiga kamina ah aamusi jirin way weydiin jireen rasuulka calayh isalaatu wasalaam innagaasna ajir wax badan bay maarata ajir ah ayay nagu heleen saxaabadu iyagana soo gaarsiiyey wixii aan nabiga weydiin lahayn iyaga noo weydiiyey sala allahu aleh waali wasalam qaala wuxuu yidhi ara'aytu nabigu wuxuu yidhi qiyaas buu la aaday ara'aytum low wadacahaa hadduu ninkan dejin lahaa shahwadiisa fii xaraamin xaraam oo meel xun oo macsiyaha uu ku shahwo gudan lahaa akaana calayhi korkiisa sooma ahaadeen fiihaa shahwadaa xun ee gutay wisrun wisr iyo dembi soo kama soo gaareen haawey fakadalika waa sidaa idaa wadacahaa hadduu xaaraamta indhihiisa ka laabo xalaal raadsado oo deena wadacaha uu dejiyo shahwadii filxalaali xalaal uu dejiyo kaana lahu ajrun ajr buu ka helayaa halkaasuu ka tusay nabiga cala salaam masalat lqiyaas waay <coughs> qiyaaskana waa xuja cinda jamhuur اlculamaa khilaafa daahiriya daahiriyada basaa diidan adilo qur'aani iyo nusuus nabowi ah oo fara badan baana loo hayaayo waxyaalaha maaragtay daahiriyadu ay ku fogaadeen bay ka mid taha lagu fogeeyey inay qiyaas diideen qiyaaska marka waxaa la dhahaa qiyaasulcagsi baa la dhahaa liannahu ilxaaqu farcin biaslin lixukmin liajli cilatin jaamicatin bayna alasli wa farcin hadday arrintu afartaa ah rukni isku imaato qiyaaska markaa qiyaas la garanayo noqonayo ciladiisa watoom muxuu ahaa masaalikilcilla markii laga hadlaayey laakiin mid kale hadda waxaa weeyaan wixii ay ka hadlaayeen cagsigeedii baa loogu qiyaastay oo haddii ay xalaal ajir ka helaayaan ay la yaabeen bal dhanka kale fiiriya xaaraan hadduu dejiso dambi kama soo gaarin haa xalaashana ajir weeyaan marka qiyaasulcagsi bay culamadu u deliishadaan waana qiyaaska inta badan ay culammadu ay isku khilaafsan yihiinoo min adcafi alakyisa ayay ka mid tahay qaar baaba diidanba laakiin diididdaasi waxaa ka hor imaanaya oo lagu radiya xadiidka xadiidka nabiga alai slam baa ka xoog badan qaala xadaana xasan bnu caliy alxilwaani qaala xadaana abu tawbata arabiic ibnu naafic qaala xadaana mucaawiyatu yani ibnu salaam can zaydin waa walaalkiis zayd ibnu salaam isagaaba sheegi doona anahu samica aba salaam wa awowood abu salaam kale abu salaam alxabashi yaquulu asagoo leh xadaanii cabdullahi bnu faruuqa anahu samica caaishatu maqlo taquulu le ina rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi inahu khuliqa kullu insaan qof walba waxaa laga abuuray min bani aadam oo reer bani aadam waxaa lagu abuuray calaa sitiina waalaaiamiati mifsal oo mafsil saddex boqol iyo lixdan xubno xubnood mafaasil iyo xubnooyin shaqaynayaa ayuu ilaahay ku abuuray qofka bani aadamka nabi moxamed sala allah caleyh wasalam ma ahaen qof baaritaan iyo barasho u galay jidhka bini aadamka iyo caafimaadka iyo dhakhtarnimada masaladan marka waa masalo waxyi ah oo xag alla looga waxyoodo loo sheegay wax laga yaaba ba inaan la gaari karin oo wixii daqiiq ahaa cujar iyo bujar bay leeyihiin ama muxuu ahaa eh, xubnaha kuwa qarsoon iyo kuwa muuqda ilaahay baa garan kara laga yaaba haddaba inaan weli la wada gaarin maca daalika nabiga calayh isalaatu wasalaam waa sheegay saddex boqol iyo lixdan xubnood wey faman kabara allaaha ninkii ilaahay weynayo allahu akbar dhaha waxamidalla ilahay ku xamdiyo alxamdulilah o dha wahallallah ilahay u tawxiidsa wasabaxallah ilahay nasaho subxaanallah dhaha wastakfarallah dembidhaaf ilahay weydiisto astakfirullah dhaha waxazala fogeeya xajara dhagax can ariiqi wadda yaalay can ariiqi naas dadka waddadooda wixii dhagaxa iyo filgil iyo qodaxa dhagaxa waxaa soo gelaya wax alla wixii mu'diya oo dadka dhibaya jidka ka zuuliya aw shalka qodax oo cadman ama laf can ariiqi naas dadka waddadooda ka qaada wa amara bimacruufin dadka wanaagga fara ow nahaa reeba can munkarin xumaan dadka ka reeba cadada tilka sitiina waalaamiati sulaama saddexdaa boqol iyo lixdanka xubnood tiradooda inta ay dhan yihiin oo kale oo kala duwan oo macruuf iyo khayra ah qofkii la yimaada fa inuu yamshi wuxuu socon yowmaydi maalintaas walxaal qad zaxzaxa allaahu qad zaxzaxa nafsah naftiisa uu fogeeyey cani naari naar qofka asagoo naar naftiisa ka fogeeyey buu galabtaasi yuu soconaya naar waa laga fogeeyey faman zuxzixa cani naar udkhila aljanna faqad faas ninkii naar laga badbaadiyo oo janno la geliyana waa liibaanay qaala abuu tooba wuxuu yihi rubbama qaala yumsi maalintaa wuxuu galabaysan asaga oo naar laga fogeeyey waxadaa markaasuu dee nabiga calayhi salaam marka waxaad arataa sadaqadii inay fara badan tahay intaasoo khayr oo wanaag oo duruq oo fara badan bay leedahay in laga faa'idaysto wey laba ragcadoodoo oo salaatu duxa tukatana way ku wada aruurinba oo xubnihii oo dhanba sadaqada way ka baxaysaa marka laba ragcadood oo salaatu duxa tukato saddexdii boqol iyo lixdankiiba way shaqeeyeen mid walbaba waxay la timid camal khayri ah iyo biri iyo wanaag bay la timid halkaasuu nabiga ku tilmaamay alay slam wayakfiihi min dalika ragcataani yarkacuhumaa fi duxa qaala xadana cabdulahi bn cabdiraxmaan addaaramiy abarana yaxya bnu xasaan xadana muaawiya abaranii ahi walaalkii mucaawiya bnu salaam weeyaane walaalkiis oo zayd bnu salaam akhii zaydun bihada islam mila hayr anhu qaal ow amrin bimacruufin waqaala fainahu yumsi yowmaidin maalintaa wuxuu galabaysan marka yumsi iyo yamshi labada riwaayaedba waa jira waxadaana abubakr bn naafic alcabdiyu qaal xadana yaxya bnu kaiir xadana caliyu cali mubaarak qaala xadaana yaxya can zayd bnu salaam can jaddi awowgiisa abi salaam alxabashi qaal xadaanii cabdullahi bnu faruuqa annahu samica caaishata buu maqlo taquulu leh qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yidhi khuliqa kullu insaanin qof walba waxaa lagu abuuray saddex boqol iyo lixdan xubnood binaxwi xadiidi mucaawiya can zayd waqaala fainahu yamshi yowmaidin wuxuu soconayaa waqad zuxzixa aw qad zaxzaxa nafsahu can innaar naar waa laga koriyey qaala xadaana abubakr bin abi shayba qala xadaana abu usama can shucba can saciid bin abi burda can abiihi can jaddihi can nabi sala allah alay wasalam qaal calaa kulli muslimin sadaqa muslim kasta korkiisa sadaqa ayaa ahaatay inuu wax la baxo wax sadaqaysta laga rabaa qiila waxaa la yidhi ara'ayta noo sheeg nabiow in lam yajid hadduuna helo wuxuu sadaqaystaba oo xoolo ah qaala yactamilu biyadayh gacmihiisuu ku shaqaynayaa oo xooggiisa iyo muruqiisuu maali fayantaficu nafsahu naftiisayuu ku intifaaci oo wuxuu helay horta naftiisa ku bilaabi wayatasadaq waxay dheeraada isagii ehelkiisa ka dheeraada iyo qaraabadiisana waa sadaqaysan qaala qiila waxaa li arayta ka warran in lam yastadix duuna karayn qof xooggiisa maali kara ma aha ama mee howlo kale oo muhima oo hadduu uu aado inuu shaqaysto dhumaaya masaalixdii guud ee islaamka daalibcilmi waxbarta wey dadkao dhan hadday dhahaan oo wada shaqaysanaynaa yaa dadka waxbari oo yaa waxbarani oo yaa jihaadi oo yaa khayrkii iyo wanaagii iyo masaalixda caamkaa gacanta ku hayna oo diinta difaaci arrimahaasoo dhan waxyaalaha qofka maanicay ka midta walidaalika nin saxaabi ah yaa nabiga calayh salaam usoo sheegtay oo yidhi nin walaalkiisa oo dalabatulcilmi wax baranayay ka sheegtay oo yidhi ninkan asagaa nabi allow xooggii iyo muxuu aha kabarwadii cidda iyo wixii loo raadinayay nagama qayb qaato meeshana mu fadhiya waxbaa mararbu ka hayaa nabiga alai slam wuxuu yihi sababtii baa lagugu arsuqaa buu yidhi daraaddii baa lagugu arsuqaa risqiga subaxda aad baxayso wixii aad ku helaysay albaabha laguu furiba asbaabtiisa asaga ilahay kaaga dhigay hal tursaquuna watunsaruun ilaa biducafaa'ikumti oo kale wey dadkaa ducafada daraaddood ba risqiiyo nasriga guusha lagu helaa marka hadduunan heli karin ka warran qaala nabiga calayi salaam wuxuu yidhi yuciinu wuxuu u kaalmeen dalxaajati qof xaajo u saaxiiba almalhuuf madluum la dulmiyey ama malhuuf xasiinahoo xasro iyo midaamo ay hayso yaalahfa nafsi ku hayo calaacanaya ayuu leehay war maxaad qaban laadahay waad la tikaanaya waa la qabanaya qiila waxaa la yidhi qiila lahu waxaa lagu yidhi nabiga ara'ayta qaala qiila lahu waxaa lagu yidhi ara'ayta in lam yastadic hadduuna keri karin inuu qof u kaalmeeyo qaala yaamuru bilmacruufi macruufka dadku faray aw ilkhayri khayrku dadka faraya nin culamo dadka wacdiyo oo dadka waxbara ha noqdo qaala ara'ayta in lam yafcal hadduuna samaynin ka warran qaala yumsiku cani ishari sharta ayuu ka istaagi fa innahaa sharta oo dadka laga reebo sadaqatun waa sadaqo sadaqatun calaa nafsika sadaqadaad naftaada ku sadaqaysatay wey hadday ummadda ilaahay iyo islaamka kaa badbaado ayadoo laftirkeeda waa sadaqo waxadaanaahu maxamed bn muhanaa qaala xadaana cabdiraxmaan bnu mahdiy xadaana shucb bihada isnaad qaal marka qof iska fadhi la yidhi ma jirto nin walbaba shaqo la imaoo meesha kaaga aadan wax ka qabaa lagu leeyahay qof walba meesha kaga aadan waxadaana moxamed bnu raafici qaala xadaana cabdirazaaq bn hamaam qaala can macmar can hamaam bn banabihin qaala hada ma xadaana abu hurayra can muxamedin rasuuli illahi fadakara axaadiia minha waqaala waa saxiifatu eh, hamaam can abi hurayra intan hadba kaaga soo goynaya wa qaala rasuulula nabiga alai slam ba wuxuu yidhi kullu sulaamaa xubin walba oo minanaasi kamidoo saddex boqol iyo lixdana calayhi korkiisa sadaqatu sadaqa ahaatay kula yowmin maalin walba oo tadlucu fiihi shamsu ay qoraxda soo baxda qaala wuxuu yidhi nabigu tacdilu deen aad cadaalad u samayso bayna inayn laba qof sadaqa sadaqa wey laba qof baad u kala garsoortay kala xukuntay waxay isku hayeen masale ay isku hayeen qada iyo muxuua dood u dhaxaysay may aheen laba isqabtay bay eh, haayeenoo ishayey qaraabo isku dheganeen waxaasoo dhan baad cadaalad iyo maslaxa ku maamushay sadaqatun bay kuu noqon wa tuciinu rajula ninka oo u kaalmaysa fii daabati daabadiisi oo fataxmiluhu calayha kaalmadii daabadda qofka lagu kaalmaynayey waxay soo gashay laba dhinac tuxmiluhu calayha asagii baabad xumbaartayba calayha cala daaba waa fuuli laayahay markaasaa dabatikaartay garabka qabatay saartay ow mase tarfacu lahu calayha daabadii baad u saartay mataacu alaabtiisi asaga waa fuuli karaaye alaabtiisii ayaad u laaxday oo u saartay intaasaaba sadaqatu sadaqa qaala waalkalimatu ayiba hadalka wanaagsan ee macruufka ee dayibka ee fiican kelimatu dayib waxaa soo geli qur aankoo la akhriyo adkaartii iyo tasbiixdii iyo dhan ba soo wada geli macruufkii munkarkii arrimahaas macrufka oo la faro munkarka oo la reebo hadalka wanaagsan intaba sadaqatu sadaqa wey ah, waquluu linnaasi xusnaa wax allaale wixii wanaaga ood ku hadasho sadaqa wey wa khudwatin tallaabo kasta oo tamshiiha aad soconayso ilaa salaata u soconaysa sadaqatu sadaqa wey intaad masaajidka usoo socoto sadaqay kuu noqonaysaa ajir iyo hawaab midna darajaa kor lagu qaaday midna dembi baa lagaaga dhaafi wa tumiidu ladaa wixii dadka dhibaya oo cani dariiqi laga zuuliyo sadaqatun sadaqa wey waxa dadka dhibi maxaa ka mida waa badan yihiin magaaladan bal dib u fiiray adiguba jid la mari jiray oo la xidhay waa dhib dadkii baa lagu dhibay oodii oo maarata la saara wadooyinkii waa dhib wey guryihii oo lagu soo celiiriyo waddadii lagu soo celiiriyo waa dhib derbigii oo intaad dhigata haddana aad wax kale dhinac ka sii dhigto ood waddadii kusii nabta dadkii waa dhib in waddada wax lagu daadiyo dadka dhibaato u geysta wasaqdii qashinkii waa dhib in musqulihii lagu qabaysanayay qabayskii iyo mirilkii waddada xaggeeda loo soo jeexo oo waddada xaggeeda laiskaga jeexo adigana aad kor kaga qabaysato ayadana waa dhib waxaasoo dhan in dabkii lagu soo gubo qashinka dadka waxaasoo dhan baa dhiba marka in la zuuliyana sadaqa weeye balay iimaanka ka mid tahay markuu nabiga ka hadlayay iimaanka muxuu yidhi aliimaanu bidcun wa situuna wa fii riwaaya bidcun wa sabcuuna shucba aclaaha laa ilaaha ila allah dhowr iyo toddobaatan laamood buu iimaanka u qaybsamay laa ilaha ila allahu baa lambarka koowaad saaran oo meesha u horeysa qima ayay taagan tahay laa ilaha ila allah wa adnaaha imaarat alcadaa can ariiq wixii dadka dhibaaya jidka laga zuuliya ugu hooseeya iimaankii bay ka mid tahay haddii wixii waddada laga qaaday ee dadka dhibaayey iimaanka ay ka mid noqotay in waddadii wixii lagu soo tuurana iimaanyarida iyo iimaandarriday ka mid tahay iimaandabariday ka mid tahay in jidadka la hagaajiyo oo nadaafadooda lagu dadaalana iimaanna waa lagu helay caafimaad iyo daawona waa laga helay waa laga helay wax badan ba ummaddu iyo ah xanuun badan iyo jirooyin fara badan haddii nadaafadda lagu dadaalo bay-ada iyo muxuu ahaa dhulka iyo waddooyinka iyo jidadka wax badan baa hagaagi kara nasiib darrada dhacdaysa waxaa weeyaan dadkii ay dhibaatada ka soo gaaraysa wasaqda ayagii baaba dhibaatadii sabab u noqonaaya meeshii qashinkeedna ku tuurmooyeen ka qaad ma yaqaanaan waxay indhaha ku taagayaan dowladdii mayqaaddo dowladda mayqaaddo waxaan waxaa weeyaan waa xil guud waay waa mas-uuliyad guud waa waajib guud oo ummaddo dhan ka dhexeeya nin walbana dan ugu jirto inaad adigaba ka qaadda sadaqad kuu tahay iimaanna kuu tahay baa lagu leeyahay haddii ayagu ay xilkii qaadaan oo wixii mas-uuliyad iyo ilaahay saaray iyo wixii muxuu ahaa tashiilaada oo ay gacanta ku hayeen ay ku shaqeeyaan waa fiican tahay waa waajib saarraa iyaguna hadday ka gaabiyaan oo dembiilayaal ay noqdaan dadkuna ma dembiilayaal bay noqonayaan oo ayaguna qashinkii meel walba ku tuurayaan marka waxaa imaanaysaa mujtamac faasida iyo dowlad faasida marka imaanaysa wakadalika nuwallii bacda aalimiina bacdan bimaa kaanuu yaksibuun bay noqon in dadka mujtamaca hadday fasahaadaan madaxdoodana ay faasidiin noqdaan baa soo baxaysa marka ummaddu waa inay noqdaan ummad xagga wanaagga iskaga dayan karta oo qudwo ah u fiirsa hadda meel haddaad la nadiifiyo qofka wasakda wada meesha ayadaa wuu ka maagi wasakh ooma ogolo wasakh ooma ogolo kabihiisuu siibi qashinkii buu ka ilaalini waxaa yeelay meeshu waa meel nadiifa ah wey laakiin haddii nadaafadeeda qofkii lahaa ama kaaga dhawaa uu dan ka gelin meesha ayadaa qashinka waa lasoo wadawakeelaya marka waa arrin muhim ah oo u baahan inaan wacyigelinteeda qaadano muslimiintuna ay meel walba gaarsiiyaan arrintaa ayada ee nadaafadda ku saabsan waa muhim hal la ogaado wallah aclam billahi towfiiq wsala allah wasalam cala nabiyina moxamed